bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlif raximah اllah wman waطئa fii nahaari ramaضaana caamida fi اlfarji facalayhi اlqaضاء wاlkafaaraةu waman waطi'a qofkii u tago oo jimaaco fii nahaari ramadaana maalin ramadaan caamidan isagoo u qasdaayo fi lfarji farjigii yacnii wax ka jimaaco fa calayhi korkiisa waxaa ah alqadaa'u qado oo maalinkaas uu baabi'iyey soonkeeda uu qalleeyo walkafaaratu iyo kafaaro ayb marka qofkii mufdiraadkii buu soo sheegay mufdiraadkii waxay ahaayeen cunto iyo cabid iyo matag iyo kuwaas oo layska keeno kuwaas iyaga qallo unbaa waajibaysa maalintii soonka baaba ka baaba'day jimaacu wuxuu uga duwan yahay kafaaruu ku soo daray kafaarada waxa keenayana ama waajibinaya ama cillada u noqonayana waa jimaaca kafaaradana qofkay ku waajibayso waxaa weeyaan qof maalin ramadaan isagoo u qasdaayo haween jimaacay jimaac uu ku dembaabayo bisababi soomna uu ugu dembaabayo qofkaasay kafaarada ku waajibtaa markaan leenahay jimaac waxaa ku baxay mufdiraadkii kale markaan caamid caamidan aan leenahay ama mutacamidanna waxaa baxay ninkii iloobey oo man afdara naasiyan oo kaas gela kafaarana lagama rabo soonkiisiina waa iska wataa ayb kan saddexaad fii ramadaanana waxaa ku baxaayo soon aan ramadaan ahayn waajib ha ahaada haddii la doono soonkii ramadaan buu qallaynaa maalan isagoo qalladii ku guda jiro naag u tegey oo jimaacay kafaaro lagama rabo leanna ramadaan ma lagu jira markaas ciladuna marka waxay yidhaahdeen ramadaankaa keenay ramadaanka bisha ramadaan la yidhaha shacbaan iyo shawaal u dhexaysaa keentay nacam ayb jimaac bishaas dhexdeeda dhaco waay waxa laga hadlayo amaa soon nadara iyo soon kaloo qalla ah iyo inkastoo waajib yihiin maahan marka kafaaradan ma waajibaysa markaa ayb jimaac uu ku dembaabayana bisababi sowmna waxaa laga wadaa jimaac uunan ku dembaabaynin bisababi sowmi uunan ugu dembaabayninna isaga waa baxaya oo kafaaro ma maku waajibayso qofka jimaaca marka qofka uusan ku dembaabaynin waa maxay bisababi sowm waaba musaafir nin safar ku jiro awalba ay ruqso u ahayd inuu iska afuro ayuu ahaa markaasuu jimaac sameeyey iyadoo marka asoo sooman oo kaleu jimaac sameeyey ama kaasoo kale marka eh, awalba soonkii inuu ku ruqsaystay shubhadaasaa jiri karto oo ninkan waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo war awalba soonkaaba ruqso kuu ahay adiga safar baa ku jirtaaye haddaad naagtaada u tagta maxaaba kaaba-ayo mar kalena iska qaley maalin dambe soonka iska qaley iskaba fur taasoo kale marka haddii uu ku dhacana waxaa weeyaan waa jimaac bisababi sowm uusan ugu dambaabaynin laakiin ninka gurigiisa joogay maalin ramadaane haween jim jimaac sameeyo isagu bisababi sawma ugu dembaabayo daabitku marka saas kafaaradu ay ku waajibto waxaa kaloo kafaarada ay ku waajibaysaa isagoo wuxuu sheegay fi lfarji shardi maaha farjiga qubulka keliya in laga wado shardi maaha hadduu horay uga taga iyo hadduu gadaal uga tagaba waa isku hal iyo hadduu xayawaan u taga xataa waa inuu marka jimaac uu ku fasaadiyo soonkiisu jimaac un inuu ku fasaadiyo soonkiisaa shardiga uu yahay waman waطica qofkii marka jimaac sameeyo oo waiyo fii nahaari ramadaana maalin ramadaan fii nahaari ramadaana marka waxaan ramadaan maalin aan ahayna meesha ka baxayso walow haba soomaada caamidan isagoo u qasdaayo kas u samaynayo caamidanna marka naasiyan baa baxay meesha ku baxay fi lfarji farjigii ka jimaaco farjigu marka meel jeexan haddii laga wado un horay gadaal waa soo gelayaan markaas ayb haddii fi lfarji fi lqubul eh, uu sheegaayana qubulka hore keliya kuma khaas aha xukunkan say culummadu u badan yihiin imaamu nawowina majmuuca sharulmadabka ku sheegaayo hore iyo gadaal marka waxaa weeyaan waa isku mid dhinacaas naagtiisii haddii loo diidana min baabi owlaa hadduu asagoo maalin ramadaan naag dadoo ka zinaystana waa la mid iyadana ayb waa jimaac jimaac u waayo markaas facalayhi qofkaa korkiisa marka waxaa ah alqadaa'u qadaa dushiisa ah oo maalintii soonka ka fasaadday waa soo qallayna ayb deliil aawey ma la dhahayo deliilku waxaa weeyaan soonkii baa jabay adiga waxaa lagaa rabay iyo labaatan maalmood inaad soonto ma soomin marka maalin baa kaa maqan maalinkaa qadadeeda waa la rabaa waalkafaaratu iyo kafaara waayo iyaa dushiisa ah oo kafaaro gudanaya ayb wahiya kafaaraduna cidqu raqabatin luqun xoraynteed waa muminatin muminad ah ayb raqaba unbaa soo aroortay muminana waxay ku qeydayaan tii kale oo kafaaratulqatliga ayb fain lam yejid waa muratab marka kafaaradani fain lam yejid haddii uusan helin yacnii luqun ou xoreeyo fa siyaamu shahrayni facaleyhi korkiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilsoonkood mutataabicayni isxigxigto israacraacsan fain lam yastaطic haddii uusan awoodin faicaamu sitiina lixdan quudintooda korkiisa miskiina min miskiinin ah lixdan miskiin inuu quudiyo haddii laba biloo isku xigto uunan soomi karin likulli miskiinin miskiin kastaa muddun buu leeyahay koombo ama yacni mud rubcu saac rubiciis ayuu siinaya ayb kafaaradan marka yay ku laazimaysaa ninkii naagtii jimaaca sameeyey shaaficiyadu waxay qabaan ninka keliya inay ku waajibayso saddex qowl baa ku jirta meeshaas qowlka ugu asaxsan ugu madhabka dhexdiisa waxaa weeyaan naagtu inaynan waxbaba ku waajibaynin sideeda oo ninka keliya un ay kafaarada ku waajibayso hadday tahay soon iyo hadday tahay iطcaam iyo hadday tahay iyo hadday tahay taxriiru raqaba naagta iyada waxba kuma waajibayo maxaa yeele xadiidka ninkii unbaa wax loo sheegay bis naagtiina marka waxba iyada lagama dhihin xaggeeda saa darteed naagta waxba kuma waajibaya ninka unbuu ku waajibaa ayb kafaaradii marka saasuu ku sheegay waxa ay ku waajibaysana waa tilmaannay daabitka ixtiraazaadkuna marka waa fahmaysaa mid walbaa marka daabitka uu sheegay waxbaa ku baxaya waxbuu iska saaraya waman maata wacalayhi siyaamun waman maata qofkii dhintay walxaal iyadoo calayhi korkiisa siyaamun soon uu yahay soon laga rabo min ramadaana ramadaan ah soon ramadaan ah qofkii isagoo lagu leeyahay dhinto ucima waa la quudiyaa canhu xaggiisa likulli yowmin maalin kastaa muddun ayaa laga quudiyaa mudd qowluljadiidka waay qowlkan marka qadiimku isaga waa laga soomaa buu leeyahay qadiimka wuxuu leeyahay waa laga soomaa oo man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu ninkii isago soon lagu leeyahay dhinto waxaa ka soomaayo weligiisa xadiiskaasu ahaa taxqiiqa marka la fiiriyana xadiidkaas in nadarka uu u jeedo in nadarka laga wado soonka nadarka oo deynta shabahayo yaa muuqanaysa nacam amaa soonka ramadaan caaisha iyo ibnu cabaas oo xadiidka wax ka warinaya waxay dhaheen sidaanay fadwoodeen oo maalin walbaa mud ayaa laga bixina maalan ninkii waxau dhintay iyadoo soon cudurdaar oo uga tegay lagu leeyahay ayuu dhintay isagoo weli makansanin soonkaas isagaa maxaa laga samaynaa waxay leeyihiin yacnii ibnu cabaas iyo caaisha iyo fadwadoodu waxay ahayd in maalin walba laga bixiyo qof miskiina laga qoodiyo wax laga siiyo haddii uu nadar yahay soonkaasna waa laga sooma weligiisaana ka soomayn haddii kaleo marka sidaan marka la samaynayana waxaa laga bixinaa tarikadiisa xoolihii isaga uu ka tegey ee uu ka dhintay ayaa soonkii lagu lahaa maalin walba qof miskiin ayaa laga quudinaya lacagtii uu ka tegey maxaa yeele xaqullaahi owla ama muqadam xaqa allah la hormarina xaq allah ninkan ku tacalluqo oo haysto waana soon cibaadaadkuna saddex nooc waay sidoodaba cibaada badaniya maxda maaliya maxda badaniya maaliya ama cibaado shaa'iba waxaa leh badnini badaniye maalinimana leh dhinacna ka ayb hadday cibaadadu tahay cibaada badaniya layskama samay karo qof qof laga sameeyaa ma jiraayo ilaa soonka unbaa hadda la sheegay isagoo cibaada badaniya abaa waxaa la yidhi nadar tahay ha laga soomo ayb cibaadadu hadday cibaada maaliya tahayna qof kale waa kaa samayn karaa oo wakaalad iyo wax lamida iyo waa gashaa isagoo qofkaa naa'ib ah waalaga waa lagaa samayn karaa hadday marka isku daran tahay cibaadada badaniya maaliya sida xajkoo kale ay tahayna iyadu cinda alcajzi in layska naa'ib noqdo waa iska bannaan tahay haddii aan laga caajizinna waxyaabaha qaarkood in marka qofka uu isaga sameeyaa laga rabaa ayb waman maata qofkii dhintay wa calayhi siyaamun soon korkiisa isagoo uu yahay min ramadaana ramadaan ah soon oo ramadaan ah ayb ucima canhu waa laga quudinayaa xaggiisa likulli yowmin maalin kastaa muddun baa laga bixinayaa tarikadiisaana laga laga dhiibaya oo laga bixinaya ayb ayb soonkaasuna marka de waa inuu cudurdaar uga tegay qofkii marad iyo wax lamida ayb haddii kale isagii baaba marka cibaado laga rabay buu ku gabood falay oo ku dembaabay ayb washayku اlharimu idaa cajaza can الsawmi yufطiru wayuطcimu can kuli yowmi muddaa asxaabulacdaarkii buu soo galay hadda marka ayb wuxuu leeyahay washaykhu اlharimu odayga waayeelka ee duqoobay idaa cajaza haddii uu caajizo ka caajiso cani sowmi soomka hadduu ka caajisayo yufiru wuu yufiru wuu afurayaa wayuطcimu wuxuu quudinayaa can kulli yowmin maalin kasta xaggeedana muddan koombo ama mud qof miskiin oo maalin walba quudinaya ayb facala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ayaa u daliil ah aayadda marka wacala aladiina yutiiquunahu jaanibna waa laga nasakhay jaanibna muxkamay ka tahay jaanibka ay mansuuqa ka tahay waa dadkii awoodda lahaayee soonka awoodi jiray awal ikhtiyaar bay lahaayeen qofku inuu soomo inuu qof iska quudiyo jaanibkaas marka faman shahida minkum shahra falyasumhu baa lagu nasakhay kii xoogga lahaa laakiin odaga waayeelka iyo islaanta cajuusada iyo naagta uur kale iyo midda nuujinaysa iyo weli iyagu marka dhinacooda lagama nasakhin aayadda xukunkeeda ayb marka aayadda bacd alafraadna mansuuqay ka tahay bacd alafraadna muxkamay iyay u tahay ayb marka odaygii islaantii waayeesha ahaydna waa la mid uun waxay samaynayaan iyagoo hadday ka caajisaan soonka yufdiru waa afurayaa wayucimu waa quudinayaa can kulli yowmin maalin kastaa muddan iyadana marka middaan waxaa la mida qofkii jiro aan la rajaynaynin inay baxdo qofkii qabo oo aan la soomi karin jirro joogto oo hadda aan rajo laga qabin inay caafimaad uu ka helo ayaa laga sheegay soonkiina uusan ku awoodi karin ninkaa maadaama mar danbuu soo qallaynayaa aan loo badinaynin daniga kuwan bay ayuu laxugun yahay bay dhaheen ayb wاlxaamilu naagta uurkale wاlmurdicu iyo midda nuujinayso in khaafataa hadday cabsadaan calaa anfusihimaa naftooda ay u cabsadaan afdarataa way afurayaan wa calayhimaa korkoodana alqadaa'u qadaa ah bis wain khaafataa hadday cabsadaan calaa wlaadihimaa ilmaha hadday u cabsadaan midda uur kale caloosheeda ku jira midda kalena cunuga ay nuujinaysa ay u cabsato afdarataa way afurayaan wacalayhim alqadaa'u qadaa korkooda ah iyo walkafaaratu kafaaro fidyow ka wadaa kafaarada can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda muddun mud ah ayb wa huwa mudkuna ridlun wa huluثun bilciraaqiyi rodol iyo ulu oo rodolka ciraaq ah xaamilki murdiciina sidaanba u kala qaaday isaga ayb dhowr madhab baana ku jirta madhabkan ah oo fidyadii iyo qadadii waa laysku darayaa dhahaya iyo madhab dhahaya yacni eh, qado keliya unbaa lagu kaaftoomayaa iyo yaa yaa ku jirto abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabkiisa annaasikh almansuuq iyuu uga hadlay ayb ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo iyaga waxaa laga wariyey naagta uur kale iyo midda nuujinayso inay iska afurayso icaamna inay samaynayso wax bixinayso icaamkaas marka eh, waxaa laga wadaa eh, cuntadaasna waa bixinaysaa qallo waa laga rabaa hadhow mase qallo lagama rabo qadadii iyaga uma aysan tacarudin ayb marka inay labadaba isku darayso iyo inaynan isku daraynin oo ay mid un ku gaabsanayso sidii markaas ay yeeli karto ayay yeelaysaa qadadana xadiiaa tusaaya mafhuumkiisa laga qaatay abu daawuud oo warinayo oo mariidka iyo eh, musaafirka lagu shabahay qofka eh, naagta uur kale iyo naagta nuujinayso lagu shabahay qofka musaafirka oo kale oo salaadii salaaddii nus baa laga dhigay soonkiina waa laga dhaafay ayb naagtii xaamilka ahayd iyo midii murdica ahayd iyo musaafirkii iyo shabah xadiidku uu isu keenay marka musaafirku hadda soonka marka laga dhaafo inuu soo qalaynayaa la ogyahay oo aayaddu ay tilmaantay iyadana marka ha soo qalaysay leeyihiin xadiidkaas abu daawuud ku jiro marka dalaaladiisa iyo mafhuumkiisu marka la fiiriya qadada ayuu tusaa ayb aahaartan saxaabada laga wariyey qaarkoodna icaam ayay sheegayaan marka qofka sidii uu yeelo qadadaasa hadda un madhabku isaga xooggiisa uu yahay ayb ama inay isku darto ama inay qado keliya ka dhigto ayb walmariidu midka buko iyo walmusaafiru kan musaafirkaa safaran dawiilan safar dheer safarka ugu jira yufdiraani waa afurayaan iyaguna wayaqdiyaani way qadaynayaan bis iyaga wax kale lagama rabaa ayb safarkuna soonku waa ku bannaan yahay haddii uu doono wuu soomi karaa haddii uu doonana soonka waa iska dhaafi karaa dib dibbou ka qallaynayaa marka ayb ayb soonka marka qofkii qadihiisii iyo halkan marka uu ku tilmaamay qofkii soon intuu ka tegey isagoo awoodi karo inuu qalleeyo soonkii kale uu ku soo galay sideeba u qadaynaya ninka qadihiisu see noqonaa soonkii hore yaa maalmo ka tegey ma gudin isagoo awoodi karo ilaa waxaa la soo gaaray kii kale ayaa ku yimid de kii kale maxal uma aha in laba soon uu dhex soomo ramadaanka dhexdiisa ramadaankii hal soon unbaa la samayn karaa maalinka laba soon lama samayn karo ma ogtahay marka ramadaankaasi marku dhammaado kabacdi soonkii waa laga rabaa hore lagu lahaa maalmihii lagu lahaa wuu soo qallaynayaa maalin walbana wuxuu ku darayaa fidyo qof miskiin quudina ilaa lix saxaabi meelahaas ayaa waxaa laga tilmaamay inay sidaas jawaabeen ama ay yidhaahdeen biduuni mukhaalif oo min beyni saxaaba ku khilaafayna ma jiraan ayb madaahibtuna saasay marka qabaan ayb inkastoo imaamu اlbukhaari saxiixiisa uu yidhaahdo isaga ilaahay ayaama macduudaat buu yidhi faciddaة min ayaamin ukar buu ilaahay yidhi ma sheegin ilaahay icaam ma sheegin maalmihii baa laga rabaa buu yidhi alimaamu اlbukhaari laakiin lix saxaabi oo aan mukhaalif lahayn xoogaa xoog badan tahay marka dalaaladaas iyada laftirkeeda marka hadday toban maalmood ka tagtay soonkii kale uu ku soo galay kadib inuu qalleeyo uu rabo tobankii maalmood iyo toban miskiin quudintoodaa laga rabaa ayb iyo tobankii miskiin inuu quudiyo ayb haddii marka intaan soonkii kale la gaarin ka hor uu sameeyana wax dhib maalmihii unbuu soomayaa faslun wاlictikaafu sunaة mustaxabaة soonkii marku sheegay ictikaafkii dabageliyey aad buu sunno wuxuu u yahay tobanka dambe ee ramadaan oo aad sunno usii yahay halkaanay marka ku sheegaan badanaa wاlictikaafu ictikaafku sunaة wsawmu fi safari afdalu wasawmu soonka fi safari safarka dhexdiisa lagu soomo iyo afdalu fadli badan min alfitri afurka ka fadli badan in lam yatadarar bihi haddaanu ku dhibtoonaynin haddii uusan ku dhibtoonaynin soonkaa fadli badan buu leeyay wa tasuumuu khayrun lakum taas iyo ayuu ka weheshanaya ka qaadqaadanaya <coughs> iyo xadiidkii xamsatu bnu camrin alaslamiy <coughs> ee uu yidhi aniga xoogaan leeyahay soonku waa awoodaa inaan eh, waana safar badnahay ka waran dhib miya haddaan soomo markaasuu yidhi soon marka dhib miyaada laftirkeeda waxaa un laga fahmayaa ibaaxa inay isaga bannaan tahay marka inay labada daraf siman yihiin soonka iyo safarka lagu soomo iyo iyo afurka ama in afur afurku fadli badan yahay ama inuu soonku fadli badan yahay intaba waa la yidhi faslun walictikaafu ictikaafkii sunnatun sunno weeyaan mustaxabbatun la sunneeyo la jeclaysto alictikaafu luqatan aliqaamatu cala shay waa shay oo la kor fadhiyo wey khayr ama shar midoo doona ha ahaado ma haadihi tamaahiilu alatii antum lahaa caakifuun sanam ay kor fadhiyeen baa marka yaa lagu sheegay meeshaa ayb masaajidda qofku markuu ku jirana waa muctakif khayr iyo shar wixii aad ku negi tahay oo dhan baa ictikaafka layska yidhaahdaa iqaamadaasaa la dhahaa sharciguna iqaamatun bimasjidin bisifatin makhsuusatin masjid lagu nagaado sifo makhsuusana loogu nagaado xukunkiisiibuu marka bilaabay oo waxau yidhi walictikaafu ictikaafku sunnatun waaye sunno mustaxabatun la sunneeyo aada loo jeclaysto waxaana u deliila ficilka nebiga sala allahu calayh waali wasalama iyo xaasaskiisiyo isaga laftirkooda ictikaafay iyo eh, iyo qur-aankiiyo lagu sheegay wa antum caakifuuna fi lmasaajidi walahu sharطaani laba shardi buu leeyahay ictikaafku anniyatu niyo in la niyeysto maadaama cibaado uu yahay inama alacmaalu binniyaat cibaadada niyo la-aan ma ansaxayso wاlubhu nagaasho fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu nagaado masjidkii in lagu nagaado ayb oo usan ka bixin qofka ayb ictikaafkuna marka meesha uu ku ansaxaayo madhabka marka la fiiriyo waxaa weeyaan iyo jumhuurkuba sida ay qabaan masjid jaamica inuu ku ansaxayo masjid jaamic ah si jamaacadiina oo u tukado jumcadiina meeshaas oo ugu tukado inuu baxbaxo iyo aynan ku keenin nin iyo naag labaduba naag hadday rabta inay ictikaaftana masjid unbay ku ictikaafaysaao gurigeeda hadday ku ictikaafto halkan baa fadli badanaa la yidhi sidaa darteed gurigeygan muctakifo ku noqonayaa ictikaaf uma ahan taas iyada ayb xaasaskii nebigana masjidkay ku ictikaafi jireen ayb masjid kastoo jaamicana wou ku ansaxayaayo waantum caakifuuna fi lmasaajidi alimaamu اlbukhaari waxa uu yidhi almasaajidu kulluhaa masaajidoo dhan ayb saciid bnu lmusayab isaga saciid ibnu lmusayib isaga waxaa ka ansaxday inuu qabay masjidka nabowiga keliya unbuu ku ansaxayaa buu dhihi jiray maxaa yeele nebigu meeshaasu ku ictikaafay ayb ee masjidka uu joogaya kaas ahay meel kaloo awalba aadi lahaa marka wuxuu leeyahay iyada laftirkeedana waxaa la yidhi saciid ibnu lmusayib inay ka ansaxday nadar baa ku jiro ibnulmundir saasuu dhahay ayb xudayfa isaga waxaa la tilmaamay inuu qabay saddexda masjid meelaan ahayn inaan lagu ictikaafin masjid اlxaraam masjid اlaqصى iyo masjid الnabowi xadiid marka sixadiisa laysku hayo irsaal iyo waxaana lagu cilcileeyana waa jiraa oo dhahaya la اctikaafa ilaa fi اlmasaajid الثalaaثة kaa laftirkiisa marka culummada jumhuurkooda waxay ku xambaaraan la ctikaafa kaamilan ictikaaf dhammaystiran oo ajarkiisu uu la mid yahay kuwa saddexda masjidoo kale ma jiro ayb ilaa kaa saddexda lagu ictikaafa maahane amase in la yidhaahdo la ctikaafa ilaa fi lmasaajid الثalaaثة macnaheedu marka inay tahay ictikaaf la nadro oo la dhihi karo masjid fulaan inaan ku ictikaafaan nadar ilaahay ula galay haddaysa saddexdaas masjid ahayn nadarkaagii meel masjid allaale masjidkaad doonto ayaa isaga ictikaafi kartaa laasimkuguma aha laakiin saddexdan masaajid mid ka mid a ah haddaad nadar ku gasho ictikaafaan ku ictikaafayaa sida safarkaba uu saa ugu yahay oo kale ayaa iyaga markaas ay kugu laazimeen inaa aadid kuwaas kuwan kale laakiin maya haddaad tiraa masjid meel heblaayo ku yaallo kan aad joogtidba waa isaga ictikaafi kartaa nadarkaagiina waa ka baxday oo nadarkaagii waxba ma jabin ayb alimaamu nawowi majmuuca wuxuu leeyahay xadiid saxiix ah oo sariix ah oo saddexda masjid ku khasisaayo ma jiro uu leeyahay saxiix sariix ah ma jiro oo saddexda ku khasisaayo ayb ilaa in marka macaanidaas un lagu sheeg sheegoo kale maahane ayb marka culimmadu taasay u badan yihiin qise marka waxaa jirta xudayfe ibnu mascuud dhex martayoo uu yidhi dadkan waa maxay ku ictikaafaya xaafadaha waa meel kalena inaan lagu ictikaafi karin saddexda aan ahaynna waa og tahay markaasu ibnu mascuud wuxuu yidhi lacalla lacallaka nasiita inaad hilmaantay baa laga yaabaa waxafiduu iyaguna ay xusuustaan xifdiyaan lacallaka akhda'ta wa asaabuu inaad adiga gefsan tahay ood geftay iyaguna asiibeen baa laga yaabaa ma ku raacin marka ibnu mascuud ayb calaa kullin marka saxaabigaas baa marka mas'alada inuu ku tegey la sheegay a'immada jumhuurkoodu saas aan tilmaanay bay qabaan wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajidoo dhan xarajna waa ku jiraa dadka haddii la yidhaha ictikaaf idinka anseexi maayo ilaa aada meeshaas tagtaan dadkii oo dhan ma awoodayaan cibaadaduna marka kuma khaas aha ama kin gaara ictikaafkii kuma gaar noqonayo walictikaafu sunnatun mustaxabatun walahu shardaani buu leeyahay anniyatu niyo iyo walubhu nagaasho fi lmasjidi masjidkii dhexdiisii lagu nagaado ayb aqal iyo akar marka ma laha ayb marka lagu leeyahay sunnatunna waay waa marka uu sidiisa yahay ictikaafka ictikaaf ahaan xukunkiisa waa sunno laakiin marar oo waajibi karaa jirto ictikaafku inuu waajib noqdaa dhacdo haddaad nadar adiga ku xirto ku gasho oo tiraahdeed ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan toddoba habeen masaajidkan ku nagaado on ictikaafo waajibuu kugu noqday marka marka waajibkaas laakiin waajib caarid ah waay maahane waajib laazim maahanoo hore u jiray ma aha walaa yakruju ma baxayo min alictikaafi ictikaafkii ka bixi maayo almanduuri ictikaafkii day almanduuri la nadray ilaa lixaajati اlinsaani unba uga baxayaa insaanka xaajadiisa kaadidii saxaradii iyo wax cunto u keenaya hadduusan lahayn inuu cunto doonto ow cudurin ama cudurdaar min xaydin xayd ah ow nifaasin nifaas ah ow maradin marad ah jiro ah xayd baa naagtii ku dhacay janaabaa ninkii ku dhacday inuu baxo soo qubaysto waa xaajo waay marka ayb naagtii xayd baa ku dhacay waa ka baxaysaa lanna waxaa weeyaan masjidkii inay kusii nagaataa dembi ah bay leeyihiin ayb aayadda marka laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiilin taasay marka ka deliishana axaadiis dacfi ku jiro ayb ictikaafku marka waxaa la shardinayaa dabcan niyo iyo lubhi iyo naqaa shardiga saddexaad u annaqaa qofku inuu xadad akbara uu daahirka yahay annaqaau min alxadai alakbar xayd iyo janaaba iyo waxyaabahaas wayabdulu waa burayaa ow maradin ama jiro laa yumkinu aynan suurtoobaynin almuqaamu nagaasho macahu jirada lala nagaado maceeda aynan suurtoobaynin wa uga bixi karaanwayabdulu ictikaafkii waa burayaa bilwai buu ku burayaa jimaac haddii marka isagoo muctakifa uu jimaac sameeyo ictikaafkii waa jabay oo waa buray mubaasharada iyada muku burayaa ictikaafka jimaac ma samaynin laakiin wuxuu sameeyey istimtaac ayb ama markaa wax ka yimaadaan amaba yaysan ka imaanin ma ku burayaa ictikaafku qowlulqadiimka inuu burayo ayuu ahaa waxaa ujeedaa saddex qowl baa ku jirto ayb qowl marka waxaa jira jadiid ahoo qadiimka waafaqayaa jira oo imaamu shaafici kitaabkiisa alum mubaasharadu inaysan ictikaafka burinayn ku tegey laakiin kutubtiisa kale eh, yani ama yacnii eh, riwaayaadka kale isaga laga wariyey oo fi ljadiid weliba looga wariyey kama fi اlimlaa waxa uu leeyahay eh, waa ku burayaa mubaasharadu wahuwa صaxiixu taasaana saxiixan imaamu nawowi saasuu yidhi istimtaaca laftirkiisu ictikaafka inuu burinayaa صaxiix a ah, buu yidhi o raajixa marka ictikaafku muxuu ku buraa bixid la baxo oo qofkii uu ka baxo bilaa xaajo ou baxo waa ku burayaa waxaa kaloo ku buraa jimaac iyo istimtaac qowlka marka istimtaaca inkasta umku uu leeyahay ma burinayo haddana laakiin kan kale oo yacnii jadiidka iyo qadiimku lafti ay isku waafaqayaan ayaa alimaamu nawowi uu yidhi isagaa saxiix oo xoog badan ayb ayb qowl kalena wuxuu leeyahay haddii uu dejiyo oo manidii mani ka timaado istimtaaci ka gadaale waa ku buraya haddii kale aanu mani keenin ma buraayo